mar kale galab wanaagsan ayaanidin leenahay barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhagaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe waxaan ka marneen sheekada iyo kaftanka ayaan ka marneen galabta barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ifra axmed kaakiye ee soo dhawaada saaxiibeya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 waadhawahay kaaki saaxiibada barnaamijkan waxaa leenahay igana soo dhawaada galab wanaagsan soo dhadhawaada mm-hmm. shaahiin soo qaata mm-hmm. haddii kafee cabtiin mm-hmm. haddii qaxwo cabtiin haddii galabkii ma la qaxweeya waa la casriyaa iyo qaxwo kaxwo iyo qaxwo labada waa la dhihi karaa <laughs> shaah iyo qaxwo eh. iyo kafee wax ahayn ma lacbaa qaxwada an waxaa u maleynaya in subaxii bis la isticmaalo mhm. laakiin hadda haddii laydhihi lahaa mm. qaxwo mm. subax bisaan yani u aqoonsanaa lahaa in isticmaalo bkaas mhm. anu weli galab qaxwo ma isticmaal maya mayo iisu dhaweyn kafeega horta ukaadi anig qaxwada markaan cabo mhm. waan seexan karaa ah. laakiin haddaan kafey taabto dhafarka adduunka ma baranin marka dadka kafeeya ku shaqeey kuma shaqeeyo ma jecel xitaa dad a ah, waxaa jiro mm. anaa ka mid ahba haddaanan kafee cabin mm. ama aana cabin qaxwo hadda kafee hadaa hore ka cabo horaa kasoo okay anigani eh. haddii koob lagu cabay xitaa <laughs> <laughs> waxaan leeyaha yaa i geeyey waxaan inta jeer oo aa dhibaato kula kulmay tiris ma lahan oo ah, markaa taabto ha habeenkaas oo mm. idil aan wax hurdaa arkaynin <laughs>

Eh, eh, dhegeyso eh. waxaa arki jiray mhm. ciyaalka xaafadda oo markii duhurkii ay ka imaadaan iskuulka iyo mhm. dugsiga iyo meelahaas mhm. waxay imaanayaan iyadoo cabitaan iyo waxa aysan diyaarsaneen mogta kushil marafaha lasoo qabana shaaxii guriga yaalay lagu daraa cabitaan ahaan iyo qabow in laga raadinayo aa loo cabi jiray ma midka casriyeysana jira kaas kaasoo la qurxiyo le laakiin magac xataa gooni u leeyaho ice lipton t ice lipton lipton t t waa baraf waa caleentii oo liptonka ahayd mhm. iyo haalinodhaanoo laisku daray waayahay mhm. eh, maadaama kafeega kafeyn ku jiraa aduu kafeyn ku jira <laughs> iisa dhaweyn waa caleenta keliya Ah, waa normal markaasanigaas aqaanaa oo xitaa markii samaynayaan dhalinyarta xaafada layia falaad badama dhowin wala markaa arki jiray mm. laakiin waxaa la dhihi jiray falaad badana ah, maxaa sidaan loo sameeyaa barafka sheexmaa loogu talagalay baraf ayadoo laleeyahay eh, dhaqanxumo waay waxaana wadaan sheexa aad ku ciyaarinanaya eh? mm. xilligaas uu fiican yahay waa arki doonaa kafeyguna waa sidaas <laughs> waa tahay mar kale galab wanaagsan ayaa idin leenahay dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan mm. barnaamijka galab wanaagsan aalaab waxaan ku daafurnaa dhankayga kaalimaha sugaanta waayahay kaalimaha sugaaneed barnaamijka daafuraneen waxaan ka dhigaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan mm. maxamed nimooge iyo heba nuura dhegeysa haboon saaxiibayaal Thank <laughs> you. وداعا لها خالق tahay halkaasi haddii aan oga imaano hiba nuura iyo mhm, maxamed mooge camba jilib ku yaal babaygii mhm. janaaliyo camba jilib ku yaal mhm. daafur way ahayd barnaamijkeena galab wanaagsanlaakiin babay jilib ku yaal weli isoo gaarina umaleeya adi waxaa u baahan tahay in lagu geeyo beerayani ah, <laughs> dalagii dalka in laysku ammaano waxay ka mid in waxaa laga yaabaa waxyaaba shisheeye in dadka lagu ammaano xilligii hore lagaf soomaaliya sida loo jeclaaya dhaqanka mm. geela beeraha dhulka roobka adigaha meel looga bixi jirin dalka taasaa loogu faani jiray bal waayahay mhm. heeskaasina waxay daafur u ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan dhanka kaalimaha sugaanta aan kusii soconaynaa mhm. waxay soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan mm. saalix qaasim iyo qadro daahir cige fursad weeye soo islamaan garan aad iyo aad mm, maxaa ka waxanba markii laisku fahmo aad iyo aad sadka waxa ilaah uu bixiyo oo ah in qofkan wakhtigii uu kugu simay kadibna haddee isfahankiinii inuu halkaa kasii socdaaleylehe waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa waliba qaybihiisii dhexe ayaan isla maraynaa aad iyo aad degeystayaashu waxay leeyihiin markii kaalimaha sugaantamaa naloo sii wado kaalimaha sugaaneedaan kusii socnaa mhm waayahay ifrax waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqay miraheedan uu leeyahay cabdikaamil cawaale oo la yidhaahdo amraney Thank you. iloobi maayo taas oo ku luuqeynayay cabdikaamil eryadeedana uu lahaa cabdikaamil eryadeedana uu isla isagu lahaa mhm. waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan waa tahay botaano gabagabadii barnaamijkeena galab wanaagsan ayaa isla soo gaarnay mhm. dhammaan dhegeystayaashiina waa mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka ula socdeen mhm iyo farsamaqaanka barnaamijka inuu gabagabada heeska waxaa soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo la foole heestan waxaa la yidhaahdaa isa seega nagu dhacay waa amuur inaga weyn guud ahaan saaxiibayaal heestaas ayaa u dambeysay barnaamijkeeni kale wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo dhigaan la galay iyo wafinayse waxaata ubaxii xusuusteen ka ugu jeclaayeen ubaxii xusuusteen ka ugu jeclaayeen gartee digaan la galay iyo ufinaysa waxaad qahaa weligey ismaan odhan urkigana kumay jirin me ooridaadee amarkaa qoraaye isa seeka nagu dhacay amurinaga weyne isa seeka nagu dhacay amurinaga weyne ismaan odhan urkigana kumay jirin kumay ooridaadee amarkaa qoraaye isa seega nagu dhacay amurinanu weyne isa seega nagu dhacay amurinaga weyne inkastoo dabiya olol halkeennii lagu shiday in kastoo dhexdeennii uradaadi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoogahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya ulul halkeeni lagu shiday inkastoo dhacdeenni buradagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubaya sawraya alla way u fududahay war inaynu kulanin sidiiban ayaankiyo calabka u sawraya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay

rabbigay ma eexdeen sidii baan ammaanada ebe ugu kalsuurahay